dad yahow ma diina keentaan diinta rabbi aan difaacne daarihii jannaan helaynaa diida dulliga ridooban dad yahow ma keentaan diinta rabbi aan difaacne daarihii jannaan helaynaa diida dulliga ridooban دولار بيدي تودي سيستين دندرجة جوس يدودا درجانا كوها ليس زيد دوني داني فالحن دولار بيدي تودي سيستين دلدلا جاجوس يدودا darajana ku helaysaan diida duunidaani farxun daryeela qoolkii rabbigeen daafaca manhajkii rasuulka degdegna ha loo ajiibo darba dhuuftaakii haweeste daryeela qoolkii rabbigeen daafaca manhajkii rasuulka degdegnaa loo ajiibo darbaluuftaakii haweeste darbaluuftaakii haweeste dooqamaada noo midowday dilqu'aa aada doortay doltaram iyo farmaajo daayaray dhiigooda daasha sooqamadan oo midowday dimquraadiyada doortay doltaram iyo farmaajo daayanay dhiigooda daasha daacada rabbi ajiiba ducadii islaamka nooda diinta rabbi dadka amra dulmi doonaha buriya daacada rabbi ajiiba ducadii islaamka nooda diinta rabbi dadka amra dulmi doonaha buriya dulmi doonaha buriya